بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين ثم الصلاة والسلام على رsuuل الlh وعلى آله وصحاaبته أجمعين فxdثnي جمع من الشhyوخ آkhرهم شhيkhنا الشhيخ صالح بن عبد الله العسيمين غفر الله lh وlهم جميعا بإسناaد كل منهم إلى سفyان بن عyينة عن عمر بن دينار عن أبي qاbوس mولى عبد الله بن cم الcاص عن عبد الله بن cم الcاص رضي الله تعالى عنهma qال qاla رsuuل الlhi صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء مصول المتون خاصة رسول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يفوزوا بسعادة العجل والأجل فهذا هو المجلس الثاني والعشرون من مجالس إقراء وشرح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 haweeneyda xaydka qabta salaada inay ka dhacayso salaad laga rabin ayuu baabkan u baabay weyaan baabu suquuطi asalaati salaada ka dhicitaanka ee ka dhacaysa can ilxaa-idi haweeneyda xaydka qabto ayuu baabkan u baabay weyaan imaamka caleyh raxmat sidaan arki doona axaadiis badan oon soo marnay ayuu sidooda soo aroorin doonaa laakiin hore bisaan u sheegi jirnay ama aan u sheegnay imaamka istinbaad ayuu kala baxayaa baabkaas ayaa istinbaadkiisa inta badan iyo kala soo baxa xukunka kala soo baxa xadiidka ayuu ku qotamaa weyaan sidoo kale waxaad soo aroorin doonaa u tegi doonaa insha allahu tacaala abwaab laftirkood u soo aroorina ayadna insha allah culimadu waxay ka dheheen waan sheegi doonaa bidn lah caza wajal xadiis saddex boqol iyo baabu suquuط الsalaati can اxaaid xadiis saddex boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai alي raxmat lah abarna cmr ibnu zirara alkilaabi annaysaburi hiqaة thabt qaala anbana ismaaciil ibn culiya thiqaة thabt can ayub ayub ibnu tamim asikhtiyani weyaan waa xujaة hiqa can abi qilaaba abi qilaaba waa cabdullahi bn zayd aljarmi weyaan hiqaة fadil lakinahu kahiru اirsaal irsaalka ayuu aada ugu dheerayaa weyaan an mucaadata mucaada binti cabdillaahi umu sahba weyaan alcadawiya albasriya waa qaalat waxay tiri raximah allah saalat eh, sa'alat imra'atun haweeney ee waxay weydiisay caaishata umuna caaisha ay weydiisay maxay weydiisay ataqdii miyay gudaysaa oy soo muxuu ahay gudi soo qadayni alxaa-idu haweeneyda xaydka qabto asalaata salaada faqaalat waxay tiri umuna caaisha radia allahu tacala an ardaha axaruuriyatun anti adiga makhaarijiyad baa tahay xaruuriyad miyaa tahay weeyaan qad kunnaa waxaan ahaynay naxiidu kuwa xayd uu ku dhaca cinda rasul rasulka anagoo la joogna sala allahu aleyh wasalam falaa naqdi ma aanan gudi jirin salaadii sooma qadayn jirin walaa nu'maru biqada'in qadana lama fari jirin ay leedahay radi allahu tan ardaha xadiidkan ummuna caaisha radi allahu tan ardaha haweeney ayaa u timid waxay weydiinaysaa marka salaada haweeneyda xaydka qabta ka tagtay ma soo qadaynaysaa umuna caaisha aad bay ula yaabtay waxay tiri aruuriya axaruuriyatun anti adiga makhaarijiyad baata xaruuriyadda waa nisbatun ilaa balda oo xaruuraa la yidhaahdo oo laba mayl u jiri jirtay magaalada kuufa oo ciraaq ku oli jirtay dabcan kuufa way burburtay basra iyo kuufa laba magaalo caamir ay ahaayeen laakiin kuufa hadda adduunku ay ka zuusha weyaan basra unbaa jirto marka magaaladaas weyno kuufa alaayay laba meel u jiri jirtay niminka khawaarijta ahaa oo sayd cali khaasatan seefta u qaatay oo ku baxay magaalada u horeysay oo khuruujka iyo inay muxuu ahay gadoodeen ama ay ka hor imaadeen xukunkiisa sidoo kalena ay gaalnimo ku xukumeen meesha ugu horreysay kusoo baxaan ayay ahayd magaaladaas xaruuraa la dhihi jiray kadibna qofka khaariji markuu noqdo waxaa loo nisbeyn jiray magaalada ayada marka waxay ku tiri adiga ma magaaladaas ummadda fikirkooda qaba ama halkaas khawaarijtii miyaad ka mid tahay jawaabtii marka ay ku eh, tiri ama ay ugu jawaabtay nooma sheegin waxaan aheenay leedahay nabigeena sala allahu alayh wali slam anagoo la joogna eh, ayuu xaydkan ugu dhici jiray qada lanama fari jirin mana qadayn jirin marka marka waxaa laga qaadanaya haweeneyda xaydka qabto salaada ka tagta waa macfu weyaan lagama rabo wax qada ah weyaan waana khawaarijta arrin ay qabi jireen ay ahayd weyaan baabka sideed tobanaad baabu istikhdaami alxaaidi haweeneyda xaydka qabto adeegsiga la adeegsan ayuu baabkan u baabiya waana soo hormar baabkan waad ogsoontihiin xadis saddex boqol iyo saddex iyo sideetanaad qala imam nasai aleh raxmat llah xadis saxiix akhbarana moxamed ibn muthana alcanazi hiqatun thabt qala xadathana yaxya ibn saciid alqataan hiqatun thabtun xuja can yaziid ibni kaysan alyashkuri wa saduqun yukhti qaala wuxuu yihi xadathanii abu xaazim sulayman alashyaci alkufi hiqa weye qaala wuxuu yihi qaala abu hurayra cabdiraxmaan sakhi dawsi wuxuu yihi radia allah tan arda baynamaa goor rasuul rasulka al sl sl fi masjidi masjidka ku dhex sugan yahay id qaala wuxuu yihi yaa caaishatu caaishoy naawilini thawb marada isoo dhiib marada isoo dhiib weyaan faqaalat waxay tiri inii aniga laa usalli ma tukada nabiga masaajid ku dhex jira ee maradaa isoo dhiib marka wuxuu ku yihi nabigeena sal sl maradaa isoo dhiib waxay tihi marnaba elo ani ma tukanayo macnaheedu waxa wey xayd baan qabaa faqaala nabigeena wuxuu yihi alayh sl slam inahu xaydka laysa mahani fi yadiki gacantaada kuma sugna oo gacanta muxuua xayd kuma wadateed waxaad yeeli marada iisoo dhiib wey marka haweeneyda xaydka qabta in la adeegsan karo oo dantale loo dirsan kara ayaa laga qaadana xadiidkan waa noo soo hormar baabkaba weyaan xadis saddex boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qala imam nas aleyh raxmat akhbarna qutayb ibn saciid ibnu jamiil ibn arif can cabidata meeshaan cubayda idiin qoran cabida weeyaan cabida ibn xumayd alxada waa saduuq rubama akhta can ilacmash sulayman ibn mihran weeyaan waa hiqa xa wa akhbarana isxaaq ibn ibrahim ibn rahwey weyan qala xadathana jarir ibn adabi can ilacmash sulayman ibn hurayinka hadda soo marin wayaan can thamit ibni cubayd wuxuu ka wariyey alansaari waa hiqa can qaasim ibni maxamed hiqatun tabt qaala wuxuu yihi qasim ibn maxamed qaalat caaisha waxay tiri um lmuminiin radia allahu ta ardaha qaala lii rasul rasulka wuxuu yihi sal slm naawiliini alkhumrata naawiliini iisoo dhiib alkhumrata salliga min almasjid masjidka iga soo dhiib weyaan masjidka intaad waxaa weeyaan aada gasho iga soo dhiibna waa noqonaysaa sidoo kale waxaa weeyaan masaajidka igu soo dhiibna waa noqonaysaa hahay naawiliini iisoo dhiib alkhumrata eh, sajaadada igasoo iga soo dhiib min almasjid masaajidka iga soo dhiib weyaan oo muxuu ah iga soo qaba faqultu waxaan ihi ini xaaidun xayd baan qabaa faqala rasul rasulka wuxu yiri sal slm laysat laysat ma ahayn xaydatuki xaydkaada fii yadi gacantaada kuma sugna weyaan marka laba arrimood baa suuragal in nabigeena sal sl masaajidka uu ku jiray oo kadibna uu leeyahay igu soo dhiib waxaa kaloo suuragala ah sida daahirkoo muuqata masaajidka iga soo qaba weyaan laazinama marka inay dhex gasho gacanta mxuu ah intay taagto ay soo qaadi kartaa sidii qadiifadii iyo saliga ay dhigaysay hore aan usoo marnay xadiid saddex boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaa-i caleyh raxmat qaala isxaaq isxaaqa wuxuu yihi ibn rahwey anba'na abu mucaawiya ayaa noo warramay mucaawiya ibn maxamed alkhazim adariir weyaan an ilacmash sulaymaan ibn hiraam ayuu ka warramay bi hada alisnaadi sanadkan midlahu isagoo kale yacnii dhowrka nin oo xadiidka isku bedeshay alimaam nasaai i uu ka wariyey riwaayadii hore isxaaq ibn ibrahim eh, mxuu ahay alxandalina uu ka wariyey marka wuxuu leeyahay eh, isxaaq ibn ibrahim ragga uu wax ka wariyey waxaa kamid ahaa acmash ayuu wax ka wariyey acmashna waxaa kasii ka wariyey jariir marka wuxuu leeyahy jariir keligii ma ahne jariir keligii ma ahne sidoo kale acmashna waxaa weeyaan eh, xadiidka abu abu mucaawiya khazim maxamed bin khazim dariirna isna waxaa weeyaan wuu ka wariyey weyaan saasuu leeyahay waayahay yani wuu ka wariyey oo labadii riwaayadoodba ninka la yiraahdo eh, isxaaq eh, ayaa soo wariyey eh, saas weeyaan waayahay xadiidka waa xadiis kuwii hor lamid mid ah baabka sagaal iyo tobanaad bastulxaaidi haweeneyda xaydka qabta inay fidisa alkhumrata sajaadada lagu tukana fi lmasjidi masjid gudihiis ay ku fidisa inay banaanto dhib lahayn ayuu baabkan u baabiyay xadis saddex boqol iyo shan iyo sideetanaad wa xadiis xasana qaala imamu nasai alih raxmat lla abarna moxamed mansuur alkhuzaaci aljawaaz weeyaan waa hiqa can sufyaan ibnu cuyeyna alimaam alxuja weeyaan mambuud mambuudkaas ibnu abi sulaymaan ayaa la yihahda magaciisana waxaa lagu sheegaa sulaymaan inuu yahy waa maqbuul can ummihi hooyadii hooyadii waxaa loo yaqaanaa bas umi mambuud ayadna waa maqbuulo weeyaan ana maymuunata binta alxaarith radia allahu tacala ardaha umi lmuminiin qaalat waxay tihi kaana rasul rasulka wuxuu ahay sala allahu alayhi waaalih wasalam yadacu ra'sahu madaxiisi mid saara fii xijri ixdaana mid anaga dhabteeda ayuu saari jiray oo fa yatlu qur'aana qur-aanka iyo aqrin jir nabigana sal slm isagoo dhabtii xaas xaasaskiisa mid saaran madaxiis uu saaran yahay wahiya hiya xaaidun ayadna xaaid ay qabta wa taquumu waa istaagi jirtay ixdaana mid anaga bikhumratihi sajaadadiisa ila lmasjidi masjidka ay la aadi jirtay oo fa way fidin jirtay wahiya hiya xaaidun iyadoo xayd qabto ay leedaha radi alla tan ardaha marka haweeneyd xaydka qabto inaa sajaadad ay ku dhex fidis masjidka oy dadkii dukanayay ay u adeegto waxba dhibaato ma laha sidaa weyaan waayahay baabka labaatanaad baabu tarjiili lxaa-idi haweeneyd xayd qabta shallayna u shallaysa zawjaha ninkeeda wa huwa muctakifun isagoo ku ictikaafsan fi lmasjidi masjidka yacni masjidka ku jira ayadna u shallayn ma gudaha ugu geli waa maya madaxuu usoo taagaya weyaan daaqadii ugu soo bixinayaa kadibna muxuu u shanlaynaysaa dhib ma lahan xadiidka saddex boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai aleh raxmatullah akhbarna nasr ibn cali aljahdami wa hiqatun thabt qala xadathana cabdlaclى cabdilaclagan huwa ibn cabdilaclى ibn mxamed alqurashi asami albasri waa hiqa weeyaan qala xadathana macmar ibn rashid almisri nazil yeman yeman ayuu mxuu ah marka dambe deegankiis u badnaa hiqatun thabt weeyaan can zuhri imam maxamed shahab zuhri wuxuu ka wariyey athiqat اlxuja can curwa ibn zubayr can caaishata radia allahu tacala an ardaha anaha umuna caaisha kaanat waxay turajilu mid u shanlaysa rasa rasul rasulka madaxiisa turajilu mid shanlaysadah ra'sa rasuuli rasulka madaxiisa sal slm iyo timihiisa wahiya xaaidan iyadoo xayd qabto wa huwa muctakifun isagana salaadii ku jiro ictikaafkii oo masjidkiisa ku jiro weyaan oo fa wuxuu usoo taagi jiray banaanka usoo dhigi jiray ra'sahu madaxiisa wahiya iyadana fii xujratiha qolkeeda iyadoo ku jirta ayuu muxuu ahaa usoo bixin jiray halkaasay nabiga uu sheelan jirta sala allahu alayh waali wasalam qofka marka wuu la yaabayaa yani guryaha nabigeena meesha ay ku oleyn qofka aqoonin ama aanan arkin haddaba de meesha waa meel macluum macluum oo la yaqaane waxaa laga yaaba inuu is yihahda say wax jiraan qolka ama qolalka xasuuska nabigan ay ku jireen masjidka ayay saarnaayeen masjidka ayay saarnaayeen dhanka bidaxda ayay ka saarnaayeen marka saasay u safnaayeen weyaan saasay u safnaayeen wa hada asaas marka daaqadaha saasay u wada furnaayeen khaasatan umuna gurigeeda saas ayuu ahaa lidalika nabigeena sal slam waa meeshuu ku aasan maanta oo waxaa weeyaan alrawda shariifa dhanka bidaxda ka xigta weyaan markii loosoo jeedloosoo jeeda dhanka qiblada oo maka loosoo jeeda waayahay jazaaka allahu khayra baabka kow iyo labaatanaad gusli xaaidi haweeneyd xaydka qabta dhaqitaankeeda ra'sa zawjiha zawjkeeda madaxiisa inay dhaqdo inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabi weyaan inay dhaqdo inay ushanlayso waxba ishkaal ma laha yani waa ishra cishro wanaaga iyo dhaqan wanaaga ayay ka mid tahay weyaan hadday xayd qabtana iyo hadday qabin waa isku mid xadiid saddex boqol iyo todoba iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasa aley raxmat ullah akbarana waxaa noo warray camr bn cali camr bn cali waxaa weeyaan waa alfallaas asayra fi hiqat thabt qala xadathana yaxya ibnu saciid alqaطan way thabtun xuja qala xadathana sufyaan amiir lmuminiin fi lxadith wayan thawri qala xadathanii mansuur ibn muctamr wa hiqat thabt can ibrahim ibn yaziid الnakhaci waxaa weya hiqat thabt lakinahu yursilu kathiira irsaalka ayuu ku dheeraya can aswad ibn yaziid waxaa wey aswad ibn yaziid النخعي way isna waa hiqة مkhdrm can caiشhata wuxuu ka wary um اmminiin radi الlah ta ardaha qalat waxay tir umna kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka al sl slm yudni ilaya mid iisoo dhaweey ra'sahu madaxiisa wahuwa muctikafun isagoo ictikaafsan fa aqsilu waan dhaqi jiray wa ana ana xaaidun aan xayd qaba saas ayay leedahay umunaa caaisha radi allahu ta ardaha xadiis saddex boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai alي ramat la abarna qutayb ibn saciid qaala xadaثna fudayl wahu ibn ciyaad fudayl waa ninkaas waa nin hiqa oo caabid oo imaam ah yacni fadaaisha laga sheegana wax la koobi kara ma ahan horaan horaantiisii hore nin aanan aada toosan inuu ahaan jirin ayay kutub taarikhii sheegayaan gadaal damban uu ka hanuuniyey alimaam haruun rashiid amiirulmuminiin wuxuu leeyahay weligay culimada markaan dhex galay ama aan la dhaqday nin alimaam maalik ka haybad badan weligay maan arkin dhanka waraca iyo xalaalmarnimadana iyo dhowrsanaantana ninka dhowrsan alfudayl ibnu ciyaad maalik ayuu leeyahay aad bu u garan karaa qof madaxda ah dadka la wada dhaqmaa qofkii toos ula dhaqmina waa warbixin weyaan ibraahim ibn ashcad oo khaadim fudayl ibn ciyaad u ahaan jiray ayaa wuxuu leeyahay weligay ma aanan arkin qof ilaahay qalbigiisa iyo sadrigiisa saa ugu weyn yahay yani oo fudayl ibn ciyaad la toa weligay maan arkin yani cid uu qalbigiisa iyo xabadkiisa uu ilaahay kaga weynaan badan yahay fudayl ibn ciyaad weligay maan arkin wuxuu yidhi markuu ilaahay dikrigiisa lasoo qaado amaba qur-aan la akrina u maqlo waxa weeyaan aada buu u baqi jiray xusni iyo baqitaan ayaa ku dhici jiray indhihiisana markaasay gorori jireen shumi jireen markaasuu oohin sii dayn jiray ilaa dadka meesha fadhiya ay dhammaantood u wada naxaan oohintiisa waxay la eg tahay marka nin noocaas ayuu ahaa alfudayl ibn ciyaad raximah llah raxmatan waasica can amash acmash sulaymaan ibn mihran mihraan sulaymaan ibnu mihran weyaan waa hiqa can tamiim ibnu slmta asulami alkufi wathiqa can umr ibni zubayr alimaam alfaqih can caaishata wuxuu ka wariyay um lmuminiin radi allahu ta ardaha ana rasul rasulk sal l slm kaa rasulken wuxuu ahaa yakhruju ama yukhriju mid soo saara ra'sahu madaxiisa min almasjidi masjid ka soo saar weyaan wa huwa isagana muctakifun oo ictikaafsan yahay fa aqsiluhu waan dhaqi jiray wa ana ana xaaidun aan xayd qabo weyaan waayahay xadiidka saddex boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waayah xadiid saddex boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qala imam nas aleh ramat llah abarna bn saciid can malik bn anas abdan hijra can hishaam bn curwa can abihi can caaisha intaba waa taqaana waa imo qaalat waxay tiri caaisha kuntu waxaan ahaa rajulu mid shanlayso ra'sa rasul rasulka madaxi sal slam wa ana xaaidun xayd qabo ay leedahay marka axaadiistaas dhowrka oo isku macnaha waxaa laga qaadanaya haweeneyda xaydka qabta inaa ninkeeda timaha u shallayn karto oy dhib lahayn oo xaydka usan udiidaynin ta labaad waxaa laga qaadanaa dhaqan wanaagga in haweeneyda ninkeeda ay u shallayn karto timaha oy muxuu ahay wanaagsantahy ayaa laga qaadanaa weyaan cashir wanaag iyo dhaqan wanaagga waxyaabaha xubiga iyo isjaceylka iyo in dadka ay wanaag ku wada noolaadan ka keeni kara waxaa ka mid a in liisu adeega oo ninka haweeneydiis uu adeego ayadna ay u adeegto weyaan liisu naxariisto liis caawiyo la kaftamo liisu naxa jawaanib badan baabka laba iyo labaatanaad baabu shuhuudi alxaydi baabu shuhuud alxuyad haweenka xaydka qaba inay yimaadaan alciideyn labada ciidood iyo wa almuslimiin muslimiinta meesha alla ku baryaa inay imaadaan oy dhib lahayn weliba lisfara ayuu baabkan u baabi weyaan xadiis saddex boqol iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai aleh raxmat akhbarna camr ibni zuraara camr ibni zuraara alkilaabi weyaan annaysaburi waa hiqatun tab qaala anba'ana ismaaciil ibnu culaya waa imaamka taqaanin can ayuub ibnu tamimat saktiyani asna waa imaamka xujad aha can xafsa xafsa bitni siriin umu hudayl weyaan um lhudayl alansaariya albasriya wathiqa qaalat waxay tihi kaanat waxay ahayd umu caiyata umu caiya waa nusayba saxaabiyada jaliilkeedan soo marnay weyaan laa tadkuru midaan xasuusanin ama aynan sheegin rasul rasulka al sal l slam ilaa haddii ay sheegta qaalat waxay dhihi jirti ya waxay dhihi jirti biabaa biabaa ay dhihi jirti ya biabaa saasay dhihi jirti waa cajiib biabaadan marka maxay tahay yani biabi weeyaan abi oo yadi alif loo bedelay wa ya yadi ayaa alif loo bedelay kadibna abi bedelkeed aba ayaa la weyaan carabta qolo kamid ayaa biabi bedelkeedii biaba dhahan lahjada ayay ku hadlaysa weyaan radia allahu tan ardaha laa tadkur miaadan sheegin rasul rasul aadan aanan sheegin ilaa haddii ay sheegta qaalat waxay dhihi jirtay biaba ay biabi ufdihi nabiga waxaan ku furnaa sal slam biabi aabahi aan ku furnaa dhihi jirtay saasay dhihi jirta weyaan faqultu waxaan idhi marka hadalkaas marka iyada ayuu ka warina waxaa leeyahy dhaqanka catiya wuxuu ahaa markay nabigeena sheegaysa alayhi sala 'slam biaba ay biabi ufdihi biabi aabahan kufurnaa dhihi jirtay faqultu waxaan idhi asamicti miyaad ka maqashay rasul rasulka sal slam yaquuli isagoo la kada wa kada arrinkaas iyo arrinkaas nabiga isagoo sheega miyaad ka maqashay xugun ayuu weydiiyey ay mxuu aha ay weydiisay dhacfun xafsa bint siriin ayaa weydiisay qaalat waxay tii nacma biaba ay uftiihi waxaan ku furnaa biabi aabahay weyaan qaala wuxuu yihi nabigeena ala sl slam litakhruj ha baxdo litakhruj cawaatiqu dhah litakhruj ha baxda alcawaatiqu gabdhaha waxaa weeyaan qaangaarka kusoo dhow oo tabargal horaadka ah iyo wadawaati khuduur iyo waxaa weya gabdhaha gandoobka ku jiraan ya gandoobka ku jiraan oo hadda muxuu ahaa intii qaangaareen kadibna guryaha joogaan iwalxuyadu iyo dumarka xaydka qaba ha baxina weyaan falyashhadna ha xaadireen alkhayra khayrka ha xaadireyna iyo wa dacwata almuslimiina muslimiinta alla ha ka qeyb galeena wa alxuyadu haweenka xaydka ha ka fogaadeyna almusala meesha lagu tukana ayuu nabig yiri sal slm oo ha ka yara durkeena ayuu nabigeena amar ku bixi sala allahu aleyh wasalam marka dumarka ciideynka inay u baxaan oy ka qayb galaan oy muslimiinta allabaryadooda muxuu ahay ka qayb qaataan arinta iyada waa arrin banaan weyaan arrin bannaan weeyaan nabigeena sal slam amar ayuu ku bixiyey umuna oo saxaabiya aljaliila umma catiya ayaa waxaa weyaan nusayba ayaa arrinkaas nabigeena kasoo warisay sala allahu alayhi waali wasalam marka dumarka inay ka qayb qaataan meelahaas ay ka jumacda iyo ciidaha iyo ayaa axaadiiskan laga qaadana wey ama xadiiskan laga qaadana laakiin waxaa sharti ah inay si kaadsiyelah si xijaaban si asturan si xishood lah inay ku yimaadaan iyo si alla ka baqdin lah oo dalxiisnimo iyo baabkaas uusan ku jirin ayaa loo baahanya weyaan baabka saddex iyo labaatanaad waa almaratu haweeneyda muslimadda ah taxiidu xaydaysa bacda alifaadati markay dawaafulifaado la timaado kadib xayd uu ka imaana xukunkeeda muxuu noqonaya haweeneyda muslimada haddii dawaafulifaado ay la imaado ood xayd ku dhaca maxaa u harsan waxaa u harsan dawaafulwidaac dawaafulwidaacas marka haddii aad safartii ay socoto culimada waxay leeyihiin xadiidka nabigeena ku cad sal slam dawaaf ifaadihii ay marba la imaado dawaafulwidaaci wuu ka dhacaya weyaan waajibki wuu ka dhacaya ilan kii faradka way la imaaday kan waajibka waa ka dhacaya weyaan waayahay eh, xadiid saddex boqol iyo ko iyo sagaashanaad qaala imam nas aleh ramat lah abarna ibnu slma ibn abi fatimata almuraadi weyaan wa hiqat habt qala xadathna cabdiraxman ibn qasim alcataqi almisri Eh, ninka asaga imaam malik saaxiibkii weyaan oo la jiri jiray faqihun eh, hiqa qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan ibn qasim ahbarnii malik imaam eh, alimaam malik imaam imaam daar alhijra ayaa ii waramay can cabdillaahi ibni abi bakrin cabdillaahi ibni abi bakr alansaari almadani hiqa weyaan alqaadi can abihi aabihi wuxuu ka wariyey aabihi waa ninke waa muxamed ibnu camr ibnu xasm hiqatun cabid weeyaan hahay can camrata binti cabdiraxmaan waa hiqa can caaishata wuxuu ka wariyay um lmuminiin radi allahu ta ardaha anha iyada qaalat waxay tiri ila rasul lah rasulka waxay ku tiri sal slm ina safiyata binta xuyey fa safiya binta xuyey ibnu akhtab gabadhaas waxay reer bani israail nabigan wuxuu guursaday sala allahu alayh waali wasalam bacda gazwati khaybar ayuu guursaday bacda gazwat khaybar ayuu guursaday geeriyadan waxay ahayd lix iyo soddonka jir nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam safiya bintu xuyey ayaa qad xaadad xeeshay caisha waxay ku tiri nabi allow safiye xayd baa ku dhacay waa mxuu ah sanadkii lasoo xajiyay mxuu ah xaajat alwadaac fa rasul rasulka wuxu yiri sal slam lacalahaa waxay mudan ama laga yaabaa taxbisu inayna xabisto inayna xabisto oo socodkii iyo bixitaankii ah, inaan baxan aan rabin inay naga reebto ayaa dhici karta alam takun miyaynan ahayn daafad mid dawaaftay maca kunna adinka la jirkiina bilbeyti beyt soo maynan dawaafin oo dawaafulifaadihi lamaa imaanin qaalat waxay tiri balaha qaala wuxuu yihi fakhrujna baxa marka dhib malahan lahan yani ayadii halkaas waxaa laga qaadanaya marka dawaafulwadaaci inuu ka dhacay weyaan insha allahu taala xadiidkan isagoo faahfaahsan waxaan ugu tegi doonaa kitaab alxaj biidn illah caza wajal baabka afar iyo labaatanaad baaba maa tafcalu nufasaau haweeneyda nifaaska amaba dhalmada dhashay oo marka ayada dhalma xaaladeed ku jirta oo dhashay cinda alixraami marka ay xajka xiranaysa maxay samaynaysaa waan soo marnay waxay samaynaysaa waana ku celinayna insha allahu tacala xadiidka nabigeena sal sl xadis saddex boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasai aleh raxmat llah abarna maxamed bn qudama almisisi wayan hiqa qala xadathana jarir bn cabdilxamid adabi wa hiqatun thabt can yaxya bn saciid alansari hiqatun thabt can jacfar ibn muxamed jacfar ibn muxamed waa jacfar saadiq waxaa weya saduuqun faqih ko can abihi aabihi oo muxamed eh, albaqir weeyaane asna waa hiqatun faadil can jaabir bn cabdillahi wuxuu ka wariyey saxaabi jaliilka ahaa radi allahu ta arda fii xadiidi asmaa binti cumays xiina goortii nufisat ay dhashay ama la dhaliyey bidilxulayfati meesha dulxulayfa la yihahda oo muxuu ahay mahil ahl almadiina reer madiina meesha ay ka xirtaan xajka weyaan ana rasul rasulka al sal sl qal rasulkan wuxuu yihi li abi bakrin wuxuu ku yihi murha far an taktasila inay qabaysato aw tuhilla ay ku dhawaaqdo ay ku dhawaaqda xajka weyaan marka haweeneyda ayadoo dhiig furan eh, cafwan ayadoo mxuu dhashay oo weli umal ah eh, inay mxuu ahay qabaysani oo xajka ay xiran karto oo xirashada ay udiideynin eh, dhalmada ayaa xadiidka laga qaadanaa weyaan waan u tegi doonaa biidn caza wajal fi baab ilxaj isagoo mufasala ah. oo aada u sharxan baabu salaati cala nufasaa haweeneyda iyada oo uma la dhimatay dukusho lagu tukada ayuu baabkan baab yahay ay kayfiyatu salaati calayha kayfiyatu salaati calayha sidee lagu tukanaya xaggee laga istaagaya ma waxaa laga istaagay madaxa laga istaagi sida raggi mise bartamaha laga istaagi waa noo iman doona insha allahu tacala xadiis saddex boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai aley raxmat llah xumayd ibn mascada asami albahiliy saduqun weyaan an cabdilwarith ibn saciid ibn dhakwan hiqatun thabt rumiya bilqadar walam yahbut waxaa lagu sheegay inuu qadariy yahay lakiin arrinta ida may sugnaanin an xusein yani mucalim xusein ibnu dhakwan alcawdi weyaan alcawdi hiqatun rubama wahim wuxuu caam ku yahay xusein almucalim ayuu caam ku yahay weyaan can ibni burayda ibnu burayda waa cabdullaahi ibnu burayda ibn xusayb weyan saxaabiga ayaa dhalay alaslami hiqatun qaadi marw weyan waa qaadi marwo meesha la yihahdo ama marwe loo yaqaano oo maa waraa meeshan hadda afghanistan iyo muxuu ahaa jamhuuriyaadkan islaamiga oo ka go-ay ruushka iyo ayaa waxaa maa waraa nahr loo yaqaana mandiqadaas ayuu qaadi ka ahan jiray can samurata samura ibnu jundub waa saxaabiga jahiilka ahaa radi allahu ta arda qala wuxuu yihi sallaytu waxaan la tukaday maca rasulilah baan la tukaday sal slm calaa ummi kacbin ummi kacb ayaan eh, ku dul tukanay sallaytu maca rasulilah calaa ummi kacbin sallaytu waxaan la tukaday maca rasulila rasuulka alle calaa ummi kacbin ummi kacbe haweeneyda la yihahdo ree ansaar ahayd ayaan kula tukaday nabigeena sal slm maatat haweeneyda ummaalik waxay ku dhimatay fii nifaasiha iyadoo m umal ay dhimatay umal raac ayaa ku dhacay faqaama rasul rasulka ayaa istagay sal slam fii wasatiha bartamaheed ayuu istaagay oo bedelka uu istaagi lahaa muxuu ahaa madaxuu ka istaagi lahaa nabigeena sala allahu alay wasalam bartamaheed ayuu istaagay saas ayuu muxuu ahaa leeyahay samura radi allahu ta arda marka weyneyda nifaaska iyo dhiig mxuu ahaay umasha ku dhimatay dhaxda ayaa la istaagaya dumarka dhan waa lamid kaligeed ma ahan haween kasta oo dhimato bartamaha ayaa laga istaaga weyaan waayahay ahay baabka lix iyo labaatanaad baabu dami lxaydi dhiigga xaydka ayuu baabkan u baab yahay oo yusiibu asiiba athawba marada asiibo dhiigga xaydka oo marada gaaro see la yeeli wax la dhaqi un see kaloo la yeeli haddii saddex boqol iyo afar iyo sagaashanaad wa xadiis saxiixa qala imam nasai alin ramatullah akhbarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabi albasri wathiqa qala xadathana xamaad ibnu zayd ibnu dirham waa eh, imaamkii atqanay hiqatun thabt xuja can hishaam bni curwa waana imaamkaasna can fatima bint lmundir fatima bint lmundir eh, fatima bint lmundir waxaa weeyaan ibn zubayr weeyaan gabadhaas iyada eh, waa reer madiina hishaam ibni curwa oo ka warina mxuu ahaa ayaa xaaskiisa weeyaan hishaam ibni curwahan ka warina xadiidka ayaa xaaskiisa ay tahay weyan xaaskiisa marka waa riwaayatu azawji can zawjatihi yani ninka inuu xaaskiisa eh, xadiid ka wariyo ama cilmi ka qaato ayaa halkaa laga qaadanaya firi subxaan allah aan ku noqona marka xadiidkaas qala imam nasa aleh ramat lla yaxya ibnu xabib ibni carabi albasri hiqawey qala xadathana xamaad ibnu zayd can hishaam ibni curwa can faatima wuxuu ka wariyey bint lmundir waa xaaskiisa can eh, asma binti abibakr ay ka warisay wa kaanat waxay ahayd takunu mid ahaata fii xajrihaa dhabteeda takunu takunudan takunudan laba shay laba arrimood baa la samayn karaa in zaa-ida laga dhigo oo sideedaba lisaga tago la yihahdo kaanat waxay ahayd fii xajrihaa dhabteeda oo ayadaa mxuu ahaa soo barbaarisa soo korisay waa la dhihi karaa amaba kaanad ayaa waxa laga dhigaya mxuu ahaa amaba taama laga dhigay bimacnaa tuujad takunada waxa laga bimacnaa tuujad ayaa laga dhigay oo taama ahaana loo isticmaala ilan kaanada Eh, marna naaqisay noqotaa marna taamay noqotaa markay naaqis noqoto eh, waxay qaadanaysaa isim iyo khabar ayay qaadanaysaa markay taam noqotona faacil ay qaadanaysaa marka eh, in laga dhiga marka kaana attaama laga dhiga oo la yidhahda wa waxay ahayd takuunu mid la joogta ay tuujadu fii xajriha dhabteeda oo ayada soo barbaaris weyaan ana mra'atan haweeney ay istaftati nabiya nabiga fatwo weydiisatay su-aal diini ah weydiisatay can dami lxaydi xaydka dhiiggiisa wax ka weydiisay oo yusiiba gaar athawba marada fa qaala wuxuu yihi nabigeena sala allahu alay slam xutiihi xoq xoqitaan ku samay meesha oo ka fuji weeyaan riwaayo kale waxaan kusoo marnay in dilci iyo qori loo qaato oo meesha eh, qalalki wixii qalalna oo ku dhegnaa marada laga fujiy ilan biyo haddii la mariyo wixiin ay ku koolaysan yihin ku dhegan yihiin eh, najaasada meeshay ku haraysaa waqrusiihi kadibna ciddidaada iyo ku burburi qarsiga inta badan waxaa loo isticmaalaa in ciddada wax loo isticmaala loo isticmaala ciddadaada ku burburi wandaxihi kadibna biyo raaci wasalli fiihi ku yani dhaq un weyaan si fiican ufushugi oo dhaq oo dhiiggan horaan int mxu cayntiis marka hore qori wax ku zuuli iyo ciddi waxad ku zuulisaba saas ayaa nabigan amar ku bixi sala allahu alayhi waali wasalam marka marada hadduu dhiigga gaaro sida ayaa loo dhaqayaa weyaan xadiis saddex boqol iyo shan sagaashanaad xadiis saxiix weyan qala imam nasai alay akhbarna cubaydullah ibnu saciida abu qudamata asaraksi weyaan abu qudamata asaraksi weyaan qala xadana yaxya ibn saciid alqaطaan wa hiqat thabt xuja can sufyan bn cuyeyna ima waxaa weya sufyan bn cuyeyna waa ninka aad taqaaneen oo amiiru lmuminiin fi lxadiid qaala xadaanii abulmiqdaam hormus ayaa loo yaqana abulmiqdaamkan oo ibn lxadaadka ah alkufi hiqatun yahim waa hiqa laakinahu mararka qaar waxa laga yaba inuu ku dhaca ismoodsiin can cadiy ibnu dinaar adin cadiy ibnu dinaar almadani mawla umi qays binti mixsin umu qays oo ina mixsina oo cukaash ibn muxsin dhalatay ayaa waxaa weye xuraysay qaala wuxuu yihi cadiy ibnu dinaar samictu waxaan ka maqlay uma qays ayaan ka maqlay binta muxsin binta muxsin waa tii hadda aan sheegaynayo cukaasha ibn muxsin ninkii nabigeena ala sal slam u jannada ugu bishaarayn jiray anta minhum u laha ay la dhalatay weyaan anaha umu qays sa'alat rasul rasulka ay waxay ka weydiisay can dami lxaydi can dami lxaydati dhiigga xaydka oo yusiibu tawba marada gaaro qaala nabigen wuxu yh sal slm xukiihi waxaad ku xogtaa ood ku fujisaa bidil bidalcin yani qoray weyaan dalciga haaliban feerta caadiga loo isticmaala feerta loo isticmaala lakin maqsuudka meeshan waa qoray weyaan ku fuji ya o ku fuji weyaan waqsilih bimaain biyi ku dhaq iyo wasidrin iyo gob ku dhaq weyaan hadda waktigan la joogana dee saabuun iyo wixi un marka dhiigga saas ayaa loo zuulina oo loo fujina saasuu nabigeena sheegay sala allahu alayhi waali wasalam intaa waxaan kaga soo baxnay baabka xaydka istixaadada kitaabka xaydka istixaadada halkan kaga soo baxnay kitaabka afraad halkan ka bilaabeyna insha allahu tacaala kitaab lqusli iyo watayamum kitaab lqusli qabayska ayuu kitaabkan u kitaab yahay iyo watayamum iyo gabagabada ayuu kitaabkan u kitaab weyaan waxyaabaha runtii istiqraab kale waxaa ka mid ah oo xataa shuraaxda kitaabka sharxay ay la yaabeen axaadiista kitaab lqusl watayamum ku imaan doonta axaadiista hore ama xaydka nooga imaaday ama istixaadada nooga imaaday amaba waxa weeyaan almiyah nooga imaaday ama kasii horreeyey nafsaha iyo abwaabta qaarkeed ayuu sida imaamku soo arooriyey qaar waxay ugu jawaabeen imaamku wuxuu rabay inuu yani usoo celinayay axaadiistaas iyo abwaabtaas inuu baab walba axaadiistiisa gadaal usoo celiyo yani inuu mid wal meshiis ugu tago kitaab alqusl meshiis inuu ugu tago eh, kitaab almiyah meshiis inuu ugu tago eh, kitaab waxawey alxayd wastaxaale meshiis inuu ugu tago axaadiis nacam ama axaadiis ha isyeelata ama kala duwanaato saasaad ugu talagalay leeyihiin walcilmu cinda allahi tabaraka wa laakiin kolleyba annaga waa noo rontahayo muraajac noo noqonaya muraajaca ayuu noo noqonaya oo ardaygii la qabsanaya si fiican baabu dikri nahyi ljunubi can iktisaali fi lmaai addaa'im baabu dikri nahyi ljunubi qofka janaabada qaba reebitaan laga reeba oo la sheegay ayuu baabkan u baab yahay can iliktisaali inuu ku qabaysto fi lmaai daa'imi biyaha fadhiyo ayuu baabkan u baab yahay yani waxaa la sheegayaa qofka janaabada qaba biyaha fadhiyo inuu ku qabaysto oo loo diido oo laga reebo ayuu baabkan u baab yahay xadis saddex boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qala imam nas alي ramat abarna sulayman ibn dawud almahri wa hiqa wاlxarث ibn maskiin qira'atan aleyh waan asmc alxarث ibn maskiin waa ninka u horreeyey ooma soo marna oo shuyuukhda alimam anasa-i kamid ahaa oonan si toos wax ugu qaadanin can ibni wahb n cabdllahi bn wahb hiqatu thabt weyaan can camr ibn xaari hiqatu faqih ana abasaaib cabdullaahi ibnu saaib weyaan hiqa xadatha wuxuu warramay anahu isaga samci inuu maqlay abaa hurayrata radia allahu taala ardah abu hureyre ayuu maqlay yaquul isagoo leh qaala rasul ll wuxu yihi sala allahu alayh wali wasalam laa yaktasil yuusan qabaysan axadukum midkiin fi lmaai biya addaa'imi ee joogta joogtada ho ah, fadhiyo wa huwa junuubin isagoo janaabo qabo sidaa weyaan xadiis saddex boqol iyo todobiy sagaashanaad qaala imam nas aleh raxmat ullah akhbarna maxamed ibn xaatim ibnu nucaym almarwasi weyaan almisisi wa hiqa qaala xadathana xibaan xadathana xibaan xibaan ayaa noo warramay ibnu muusa sawaar ayaa loo yaqaana asulami ninkaas weyaan hiqa qala xadathna cabdullah ayaa noo waramay cabdullahi ibn mubaarak waa imaamkii can macmar ibn rashid alasdi weeyaan ayaa noo waramay can hamaam ibn munabah munabih ayaa noo waramay can abi hurayrata ayuu ka waramay intaba waa hiqa radi allah tan arda can nabi nabig wxu ka sl qal nabigen wuxuu yihi laa yabuulana yuusan kaadin arajulu ninka ragga ah iyo qofka fi lmaai biya addaa'imi ee daa'im kao fadhiyo uma kadibna yaqtasilu min ka qabaysto aw yatawada u ka weyse qaato weeyaan saasuu nabigeena sal l sl amar ku bixiyey markuu biyaha fadhiyo in kaadi lala doonto ayaa la diidayaa qof biyo fadhi kaadi la doona ma badna inta badan laakiin waxaa laga yaabaa meeluhu ku dabaalanaya qofka uu ugu jiray dabaasha inay maxua kaadi ku qabato oo ood ku kaadayaa suuragal waayahay xadiid saddex boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid xasan saxiix qala imam sali raxmatullah akhbarna axmed ibnu salix albaqdaadi ninkaas isaga ah waa hiqa qaaluu xadathana yaxya ibnu muxamed almuxaaribi weyaan ya ninkaas muxaaribi saduqun yukhtiu kahiira qala xadathanii eh, ibnu cajlan muxamed eh, ibnu cajlan wa almadani waa saduq lakinahu ikhtilaad ayuu ku dhacay khaasatan fi axaadiis abi hurayra radia allahu tacala an arda can abi zinaad abi zinaad wuxuu ka wariyey abi zinaadkaas waa cabdullahi ibnu dhakwan waa hiqa can ilacraj cabdiraxman ibnu hurmus weeyaan waa hiqatun eh, faadilun thabtun weeyaan hiqatun thabtun caalim can abi hurayrat wuxuu ka wari radi llah a ana rasul rasulka sl sl naha wuxuu diiday an yubaala in lagu kaadiyo fi lmaai biyaha addaa'im ee fadhiyo uma intaa kadibna yaktasilu fiihi uu kaga qabaysta min aljanaabati janaabadu kaga qabaysta ayaa nabigu uu diiday sal slm xadiidka saddex boqol iyo sagaashan iyo sagaalaad waa saxiix bimaa qabla xadiidka ka horeeyay ayuu saxiix ku noqonaya qala imam nas aley raxmat llah akhbarna moxamed bn cabdillahi bn yaziid almuqri abu yaxya almaki waa hiqa can sufyaan ibn saciid an sufyaan ibn cuyeyna weyaan ibn cuyeyna wa hiqat thabt xuja an abi zinad cbdullahi bn zakwan wa hiqa can musa ibn abi cuthman musa ibn abi cuthman ataban weyaan almadani waa maqbul can abihi abihi aabihi waxa wey abi cuthman abi cuthman waa mawla muir bn shucba muir bn shucba saxaabiga ah ayaa xureeyey asna waa maqbul can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu ta arda ana nabiya nabigana sal slm nahaa wuxuu diiday an yubaala lagu kaadiyo fi lma biyaha addaa'imi ee fadhiyo uma ah, kadibna yuqtasalu minhu laga qabaysto nabiguu diiday sala allahu alayh wali wasalam xadiidka afar boqolaad alxamdu lilah rab اlcalamin wa xadii saxix isnaad ah qala imamna sali ramat lah abarna qutayb ibn sacid ibn jamil ibn طarif albaqlani qaala xadathana sufyan ibn cuyayna can ayub asaktiyani can ibni sirin maxamed sirin can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu ta qala laa yabuulanna yuusan ku kaadin axaduku midkiin filmaai biyaha addaa'imi ee fadhiyo alladii kaasoo laa yajrii aanan soconin uma yaqtasilu kadibna uu ka qabaysta minhu xaggiisa qaala sufyaan wuxuu yihi yani abu hurayra xadiidkan waa mawquuf marka lafdi ahaan waa mawquuf laakiin waxaa noo imaan doona insha allahu tacaala sheegitaan aan sheegna in alimaam anasai aleh ramatullah laftirkiisa uu ka soo saaray can yacquub ibn ibraahim can ismaaciil ibni yaxya can catiiq ibni siriin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam oo nafs alxadiid uu sheegay ayaa noo imaan doonta insha allahu tabaraka watacaala marka xadiidkaas mawquuf ma marka waa marfuuc ilaa rasul lah sal sl abu hureyra marna si caadi ugu sheekaynayey oo muxuu ahaa biyo fadhi aan lagu kaadin hakada fiqhaan uu sheegayey marna riwaay ahaan uu sheegay ayaa laga yaaba walcilmu cind allahi tabaraka watacaala ko qaala sufyaan sufyaan ibnu cuyeyne wuxuu yihi qaaluu waxaa yihahdeen lihishaam yacni ibnu xasaan nin hishaam ibnu xasaan la yihahdo waxay ku yihahdeen ana ayuub ana ayub ayub asikhtiyani inamaa yantahi inamaa in kalaman yantahi wuxuu kula ekaanaya uu ku gaaraya ama uu kusimaya bihada alxadiid xadiidkan ilaa abi hurayra abi hurayra oo nabiga uma gudbinayo si waxu jiraan faqala wuxu ina ayub ayub asikhtiyani low stataaca hadduu karo anlaa yarfac inuusan u saramarin xadiidan xadiid aha low istataaca hadduu awoodo anlaa yarfac inuusan kor u qaadin xadiidan xadiid lam yarfacu karoma qaadaya xadiidka haddii asbaab keenaysa qaala rasuul rasullah sal slam uusan meesha oo cad uusan haynin qaala rasul maba dhaha ayuu mxuu ah ninka la yihahdo eh, ayub sakhtiyaani saa ninka la yirahdo eh, ayub sakhtiyaani weyaan sufyaan ibnu cuyayna ayaa wuxuu leeyahy ayub sakhtiyaani sidiisaba haddii sabab ku xambaarta meesha ee olin tawarucan isagoo mxuu ah xalaal marana oo ka baqa inuu mxuu ahaa khalad ku dhaca qaala rasul lahi maba dhihi jirin Eh, radi allahu taala radi allahu taala waraximahu waaya waa raawi weyaan baabka labaad oo hoos imaana baabus kitaab lqusl hoos imaana alruksa fi dukhuuli xamaam meelo xamaam loo yaqaan in la gala weyan baafafka waa annaga xamaam marka la yihahda masquulna waa loo isticmaalaa baafka waa loo isticmaalaa laakiin xamaamka waxay ahaan jireen meelo biyo kululla ah. oon masquul ahayn biyo kulul ayay leeyihiin laguma kaadiyo laguma saxaroodo waa meelo muxuu ahay qolol ah, diyaarsan oo biyo kulalla ah, oo qofka uu eh, geli uu ku qabaysani uu caafimaad ahaan loo gala nadaafad ahaan loo gala oo magaalo dhinka muxuu ah ku oli jiray ah, jiri jiray oo xamaam loo yaqaano marka xamaamka isaga booskoodii hadda maanta waxaa la dhihi karaa waxaa u dhowaan kara baraagahan lagu qabaysto sumimbuulka loo yaqaano ayaa laga yaabaa inay booskoodii ay geli karaan ama ay ku dhawaan karaan laga yaabaa waayo xadiidka afar boqol iyo iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasaai raxmatullah akhbarna isxaq ibn ibraahim alxandali وثقة ثبت حجة qال xdثna معاad بن هiشhام البصري صدوq رbma whm qال xdثnيi أbي aabihii waxaa weeyaan هiشham الdstwائي wa ثiqة thabt rumya bاlqadr qadarinima lagu sheegay عan cطا cطا iبn abi رbاx weeyaan magaciis waxaa la yihahda aslm الquraشhi mowlahm iyagaa xureeyeen ree quraysh abu mحamed الmki weeyaan ninkaas waa ثiqة فaqih kaثيir الإrsaal yani irsaalkiisa ay aad u badan lakin waa ثiqة فaqih waayahay an ataa mxuu ka wariyey an abi zubayr abi zubayr waa moxamed ibn muslim imtadrus waa saduqun eh, mudlis yani wa saduq lakinahu tadliiska ayuu mxuu ahaa isna ku dhacaa can jaabir bn cabdillahi wuxuu ka wariyey jabir bn cabdillahi axad lmuktiniin min xadiid axaadiista nabigeena sal slm raggii in badan nabigeena ka wari ayuu kamid ahaa kun iyo shan boqol iyo afartan xadiid ayaa mxuu laga hayaa inuu nabigeena ka wari sal l slam an nabiga nabig w ka sl sl qal nabigan wuxuu yihi man kana qofkaada yuminu mid rumay bilah alweyna iyo walyowm alaakhiri maalinta aakhira falaa yadkul yuusan gelin alxamaama xamaamka ama meelaha lagu qabaysto yuusan gelin oo publica ah ilaa bimizarin isagoo waxaa weeyaan hoosgunti xiran ma oyin yuusan gelin weeyaan xadiidkan waa xadiid saxiixa ah. imaamkan wuxuu u daliishaday in haddii qabays ay noqoto meelaha public in lagu qabaysan karo ayuu u daliishaday laakiin shardi adag ayaa ku xiran shardiga wuxuu yahay qofka cawradiisa inay mxu asturanta weyaan ninka ragga ah cawradiisa bayna sura warukba weyaan yani xagga maraxirka oo xudunta ilaa waxaa wey jilbaha inta udhexaysa w ninka ragga cawradiisa intaas ayad waa inay qarsoonta haddii sarwaal buuma aho mxuah sarwaal gaab u wata may lama ogola buuma dheer laakiin dhib ma waxaa kaloo ayadna muhiima meesha inuusan ka jirin ikhtilaad isdhexgal hadda waxaa aada u badan oo runtii aada wax loogu murugoodana ah in meelaha lagu qabaysto oo sunbilkabuulka lagu dabaasho in rag iyo dumar ay u kala lahayn oo muxuu ahaa dumarkii ay soo gelayaan raggiina ay soo gelayaan oo la wada dabaalani oo laistaabani oo laisku dhex jira arrinta ayada waa xaaraan qacan weyaan arrin bannaan ma ahan waa arrin anshaxa aada iyo aada ugu liidan diinta ilaahayna subxaana wa tacaala muxaram ku ah yani waxyaabo badanna oo dhibaatooyin aho bulshada gaaraysana keeni karto cara ilaahayna ay keento khatar ah marka waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinka muslimiinta ah oo hoteelada khamsa nujuumka five starska iyo meelaha lagu dalxiisay iyo samaystay oo meelaha lagu dabaasho ee rag i dumarka inay ku dabaashaan u ogolaaday arrinta ayada ilahay ugu baqayna subxaana tacaala dadka ha kala duweena haddii dumarka dabaal inay dabaashaan loo baahdo meel gooni ay khaas ah hadii loo sameeyo oo meesha ay ku dhowrsanaan karaan inay dhib lahayn waa suuragal laakiin asal ahaan adilo badan inkastoo qaarkood laga hadlay oo u diida dumarka meesha xamaamka ah ayaa jirto weyaan ayaa jirto marka alcumuum waxaa laazim ah in meesha ikhtilaad iyo isdhexgal uusan ka dhicin waxaa laazima cawrada inay asturan tahay waxaa laazim dhibaato kale inay ka imaanayin oo arrimo bulshiya arrin diineed ah marka arrimahaas eh, sumin buulka iyo meelaha lagu dabaasho aad ha looga taxadiro weyaan baabka eh, casharka u dambeya insha allahu tacaala baabu liqtisaali qabays la qabaysto bithalji barafka iyo walbaradi iyo dhadada in lagu qabaysto dhadada horaan u sheegnay markii xilliga qabowga u yimaada habeenkii oo kale daaqadaha iyo baabuurta dhaladooda iyo biyaha dhibac dhibac hoos saaran amaba xataa geedaha calayntooda biyaha saarsaaran ayaa dhada la yidhahaa marka in lagu qabaysan kara biyaha dhadada ah oy nadiif daahir mudahir yihiin thaljiga iyo barafkan uu daahir mudahir yahay ayuu baabkan u baabay weyaan lagu qabaysan karo xadiis saddex boqol iyo ah, afar boqol iyo labaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasa alayh raxmat lla abarna maxamed ibn ibrahim maxamed ibraahim ibn sudran ayaa la yidhaha alsdi maxamed ibrahim ibn sudran alasdi ninka asaga ah waxaa weeyaan waa saduuq waa reer sulaym asulami weyaan waa saduq qala xadathana bishr ibn mfadl ibn laaxiq araqashi hiqat thabtun caabid weyan qala wuxu xadathana shucba imamka ataqanin can majza'ata ibnu zahir majza ibnu zahir alaslami alkufi waa anahu majza'a samica wuxuu maqlay cabd ibn abi awfa saxaabiga jelka ayuu ka maqlay yuxadiu isagoo ka sheekayni can inabi nabiga ka shekeynay sal l slam anahu nabigana kaana wuxu nabigana nabigan wuxu alay slat slam yadcuu mid ku duceysta oo muxuu dhihi jiri allahuma allahayow tahirnii iga nadiifi min adunuubi dunuubta iga nadiifi iwa alkhataayaa gafafka iga nadiifi rabbiyow allaahuma allahayow naqinii minhaa ayadaas iga nadiifi gafafka iyo dembiyada iga nadiifi kamaa yunaqa thawbu alabyadu marada cad sida looga nadiifiyo min adanasi wasakda sida looga nadiifiyo ilaahu iga nadiifi ayuu nabigeen dhihi jiray sal slam allahuma alehw ahirnii igu daahiri oo igu nadiifi bithalji barafka iyo walbaradi dhadada iyo walmaa ilbaaridi biyaha qabow intaas ayuu nabigeena sala allahu alayh waali wasalam alla ku baryi jiray imaamku marka istinbaadkiisii aad taqaaneen oo cajaaibta badnaa oo runtii camiiqa aadka mxuu umoolka dheeraa ayuu galayoo yani nabigeena sal sl markuu ley allahuma ahirnii bithalji walbaradi walmaa ilbaaridi markuu leeyahay in intaba lagu qabaysan kara oo janaabo lagu qabaysan kara oo lagu weyse qaadan karo oo laisku nadiifin kara ayuu imaamka la soo baxay calayhi raxmatullah intaas ayaan kusoo koobaynaa ilahi waxaan ka baryana subxana w tala biasmal usna wa sifaati inuu adduun iyo aakhira mina liibaano waxyaabahan aan gudbinayna ilahi subxana wa tacala annaga nagu anfaca inta u gaarna u ku anfaca hada wallahu aclam w sal la w sl abdil rasul